aheed hadda xugunaan gelayna xukunkaas khulaasadiisu waxay tahay macduufka iyo macduuf calaygu icraabka waa inay isku waafaqaan iskuma khilaafi karaan haddii macduufu calayhiga uu marfuuc yahay macduufku muxuu noqonaa marfuuc hadduu macduuf calayhigu mansuub yahay macduufku muxuu noqonaa mansuub hadduu macduufu calaygu yahay makfuud macduufku muxuu noqonaa makfuud haddii macduufu calaygu yahay majzuum macduufu calayhigu hadduu yahay majzuum macduufku muxuu noqonaa intaas wey xukmu xuruufi lcadfi cadafka xuruuftiisa xuruuftaas xukunkooda haadaa maxalu halkaana waa meeshii looga hadlayo lagu baranayay qaala wuxu uhi maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinaaji almacruufu bibni اlajruumi fain cadafta haddaad cadafto ayuha daalib calaa marfuucin mid la rafciyey korkiis haddaad ku cadafto calaa marfuucin waa macduufu calayhigii fain cadafta haddaad ku cadafto calaa marfuucin mid la rafciyey korkiis rafacta almacduufa macduufka waad rafcine mid la rafciyey korkiis markaad ku cadafto oo macduuf calayhigii marfuucu yahay rafacta almacduufa macduufka waa rafcine ow calaa mansuubin ow in cadafta haddaad ku cadafto calaa mansuubin mid la nasbiyey korkiisa oo macduuf calaygiia mansuub ah nasabta ay nasabta almacduufa macduufkana waa nasbine macduufkana waa ad nasbine markaas ow calaa makfuudin ow in cadafta haddaad ku cadafto calaa maqfuudin mid la khafdiyey korkiisa macduuf calaygiyaa makfuud ahoo hoos dhigan khafadta almacduufa macduufkana waa khafdine oo hoos dhigay macduufkana waa khafdine aw calaa majzuumin aw in cadafta haddaad ku cadafto calaa majzuumin ku la jasmiyey korkiisa macduuf calaygiyaa majzuum ah maxaad samaynaya jazamta almacduufa mar haddii jasme yidhi waa laba ficil oo laba mudaarica waxaa la isku cadfaya laba ficil wey ilaa jasmo marba haddii uu yidhi ficil meel ahayn ma galo marka taasuna waxay ku tusee asmaana waa la ysku cadfaa afcaalna waa la ysku cadfaa cadafku labadaba waa gela ficil mudaarica ficil mudaaric lagu cadfaa markaasaa la isku jasmina aw calaa majzuumin aw in cadafto haddaad cadafto calaa majzuumin ku la jasmiyey korkiis haddaad wax ku cadafto jazamta almacduufa macduufkana waa jasmine taquulu waxaa leedaha miaal qaama zaydun zaydaa istaagay hadda zaydun taasaa macduuf calayhi ah wa camrun camarra waa istaagay wa camrun aan leena wax kale ma dhihi karno ma dhihi karno wa camran ma dhihi karno wa camrin waajib waxaa nagu ah xagga luqadaan ka hadlayna waajib luqawiyaaan ka hadlayna waxaa waajib nagu ah inaan idhaahno wa camrun wax kale nooma bannaan xagga luqada marka haddeer fiiri annaga baabkan ku jirno horta ma la yaqaan waa baabu tawaabic soo maaha tawaabicna meeqay ahaayeen afaray ahaayeen soo maaha baabki tawaabic kii ugu horreeyey wuxuu ahaa nacti taabica iyo matbuucad matbuuca magaciis xaalaa dhihi jiray mancuud taabicana nact maxaa ka dambeeyey cadafka cadafka midka matbuuca magaciis xaa la idhaha macduufu calayhi kan taabicana xaa la idhaha macduuf waa muhiim arrintaas inaan mar walba taabica iyo matbuuca kala naqaan muhiimay noo marka hadda baabul carafaan ku jirnaa mid kala raacaya macduuf alehyaa la yidhaha kan wax raacayana macduufaa la yidhaha waaye hadda zaydun a ah, ah macduuf calayhi wa camrun camrunna waa maxee waa macduuf wowda u dhaxaydana waa maxee caaif waa xarafkii wax cadfaayey caaif khalaas macduuf calayhi caaif macduuf saddexdaas inaan fahna waa laga maarmaan oo xaraf kalaan la garaynaa meeshaan ku yaalleen yaa ka jawaaba ha geesi alla ma xidho haya bal ardaygaan aan ku baranayn wa camrun wowaa ka sii dambeed xay ahayd wowdaas faariqa waxaa lagu kala gartaa xaalatu rafca iyo xaalatuuljar Ah, waxaa la kala saara maxaa la kala saara labada isku darmayd la kala saaraya yihiin camrun iyo cumar ha camar iyo cumaraa lagu kala saara wowdaas haddaad wowda meesha ku aragto kelmaddu waa camar maahan cumar moogtahay camar iyo cumar isku sii u qoran yihi shaqalka iska daa lama shaqlo sida badan carabiga laakiin xuruufta marka la qoro camrun cumaru isku qaabay u qoran yihin soo maaha marka markaad arag xaaladda nasbada isku si uma qorna oo camran alifaa laga daba qora ilaa waa la tanwiininah ka daba qora cumar laakiin waa malansarif oo weligeed iyada alif lagama daba qorayo xaalatu nasba xata marka xaalatu nasba iskuma ekaa karaan ilaa camran alifaa ka daba qormi cumarna ka daba qormi iskuma ekaa karaan laakiin labada xaaloo kale haddaan wowdaas lagu darin camar iyo cumar lakala lama kala garanayo wowdaasaa marka lagu kala gartaa wa ra'aytu waxaan arkay zaydan zayd wa camranna waa arkay fiiri hadda waxaa ah matbuucii la raacayay zaydan waa macduuf calayhigii wowduna waa caadifkii camranna waa macduufkii zaydan waa nasbisan tahay camran waxaan ahayn lama dhigi karo hadda fiiri camar wowdii laguma qorin maxaa yeele xaalatu nasbi ay joogta alifaa ku qoran sooma jeedin ah, laakiin cumar markuu xaalatu nasbi jooga saa loo qora cumara alif lagu qori ma ilaa tanwiinu ma aqbali karee ism alsarif lama tanwiiniyo wa marartu waxaan soo maray bizaydin zaydaan soo maray wa camrina waa soo maray hadda zaydin ayaa macduuf calayhi waa jiran yao ba'daa jirtay wa camrin aan leena wax nooma bannaano macduufkii waa jaraynaa wa zaydun zayd jasmiyuu noo miisaalinaa wa zaydun zayd lam yaqum ma istaagin walam yaqcud mana fariisan miisaalkan waa sawaab maaha sababto a fiiri zaydun hadda saanu icraabayna fiiri wa zaydun alwaaw lilistinaaf zaydun mubtadau marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii akhiri waxaan kaloo dhihi karnaa wazaydun alwaawu xarfu cadfin waa noo bannaanta wazaydun alwaawu xarfu cadfi zaydun mubtadau marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhiri lam yaqum lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniin calaa sukuuni laa maxala laha min alcraab yquun ficl mudaarc majzuum bilam wacalaamatu jasmi asukuunu wafaacilu damiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacudu calaa zayd waljumlatu min alficli oo yaqum ah walfaacil oo huwa ah fii maxali rafcin khabarun mubtadey zayd khabarkiisii wey jumladaasaa khabar noqotay raabidna yaa ah faacilka yaqum waraabitu baynahumaa faacilu yaqum walam yaqcud alwaawu xarfu cadfin lam xarfu nafyi wa jasmin wa qalbin yacud ficlu mudaaricin majzuumun bilam wa calaamatu jasmin asukuunu wa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacudu calaa zayd waljumlatu min alficli oo yaqcud ah iyo walfaacili oo huwada ah fii maxali rafcin macduufun calaa jumlati lam yaqul jumlo jumlo lagu cadfay weeye annagana meeshaan maxaan ka rabnay ficil ficil lagu cadfay oo midka macduufkaa sababta loo jasmiyey ay tahay cadafka daraaddiis ma haynaba hadda waa jumlo jumla lagu cadfo ah. maxaana dhibkaas keenay lamta uu soo celiyey hadda yaqcud waxaa jismiyey lamta annagana maxaan rabnay ficil oo cadafka dartiis loo jesmiyey sidaas darteeda misaalka sawaabka muxuu ahaa wazaydun zayd lam yaqum ma istaagin wayaqcud mana fadhiisa lamta inuu ka daayo ah. zayd wazaydun zayd lam yaqum ma istaagin wayaqcud mana fadhiisan waa kaasaa miaalka saxda hadhow markaan icraabayna maxaan dhihi lahayn wayaqcud wayaqcud alwaawu xarfu cadfin yaqcud macduufun calaa yaquum wlmacduufu cala almajzuumi majzuum wa calaamatu jasmi asukuun saasaan dhihi markaas waxaa soo bixi lahaa yaqcud oo ah macduuf iyo yaqum oo macduufu calayhi ah yaqcudna caamilka lagu jasmiye cadafkaasu noqola marka sidaasaan saxdiya lam yaqum wayaqcud sharac maxamed muxyudiin cabdulxamiid wuxuu uhi waaqulu waxaan leeyahay haadihi laxrufu xarafyaalkan alcasharatu tobanka laakiin waxaan soo ogaanay in sawaabku yahay inay sagaal yihiin saasaan soo ogaanay waaqulu waxaan leeyahay haadihi laxrufu xarafyaalkan alcasharatu tobanka tajcalu xuruftanu waxay ka dhigee maa lafdiga bacdaha gadaalkeeda ku sugan taabican mid raaca limaa lafdiga qablahaa horteeda ku sugan fii xukmi xukunkiisuu ku raacaa xukunka alcraabi icraabka loo nisbeeyey tobankan xaraf shayga ka dambeeya taabicay ka dhigeen waa macduuf kan ka horreeyay raacsiinahoo ah macduufu calayhi waxayna isku raacayaan icraabka icraabkay isku raacayaan fa in kaana hadduu yahay almatbuucu kan la raaca waa macduuf calayhiga marfuucan mid la goday hadduu yahay kaana taabicu taabicuna wuxuu noqona marfuucan ku la goday taabicuna waa macduuf naxwu qaabalanii waxaa i qaabilay muxamadun muxamed iyo wa khaalidun khaalid qaabala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab wa nunu lilwiqaaya walyaau damiirun mutasilun mabniyun cala sukuuni fii maxali nasmin mafcuulu bihi محمد فاعل قابل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وخالد الواو حرف عطف خالد معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره هذا وحا مطبوع للراعة محمد تابع وحا أهو وحراعة خالد إعراب كيو كراعي محمد ورفع اسماء خالد نوالا رفعي فخالد أصغر من نوع إعراب فيري fakhaalidu macduufu waxaa lagu cadfo calaa muxamedi walmacduufu shaygii lagu cadfo cala almarfuuci mid la rafciyey marfuucun asna waa la rafciya wa calaamatu rafcii inuu rafcisan yahay calaamada lagu garanaa addamatu daahira waa godka ka muuqda wain kaana hadduu noqdo almatbuuqu kala raacaho macduufu calayga mansuuban kula nasbiyo la kordhigay kaana taabicu taabicuna wuxuu noqonaa mansuuban kula nasbiyey taabici oo macduufka ahaa asna mansuub noqona naxwu qaabaltu waan qaabilay muxamadan wa khaalidanna waa qaabilay qaabaltu ficlu wa faacilu muxamadan mafcuulu bi mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wa khaalidan alwaawu xarfu caطfi khaalidan macduufu calى muxamed wاlmacduufu calى mansuubi mansuub wa calaamatu naصbihi alfatxatu daahira isaga noo icraabi soo maa fakhaalidan macduufu calى muxamed khaalid waxaa lagu cadfay muxamed wlmacduufu shaygii lagu cadfo cala almansuubi mid la nasbiyeyne mansuuban isagana waa la nasbiya wa calaamatu nasbihi khaalid inuu nasbisan yahay calaamada lagu garanaa alfadxatu daahira waa fadxada ka muuqata kordhiga ka muuqata wain kaana hadduu ahaado almatbuuqu kan la raacaho macduufu calayga maqfuudan ku la hoos dhigay kaana taabicu taabicina wuxuu noqonaa maqfuudan ku la hoos milow asagoo kalaa naxwu marartu waxaan soo maray bimuxamadin wa khaalidinna waa soo maray fa khaalidin macduufun waxaa lagu cadfay calaa muxamadin walmacduufu kii lagu cadfo calalmakfuudi ku lahoos dhigay makfuudun isagana waa lahoos dhigaa wa calaamatu hoos dhigiisa calaamada lagu garanaa alkasratu waa hoosdhigaa daahiratu ka muuqata wain kaana almatbuucu kan la raaca oo macduufu calayga hadduu noqdo majzuuman ku la jasmiyey kaana taabicu taabici wuxuu noqonaa majzuuman ku la jasmiyey aydan noqoshee naxwu lam yaxdur ma imaan khaalidun khaalid aw yursil walam yursil mana soo dirin rasuulan ergeyna sooma dirin isagiina ma imaan lam yaxdur ma imaan khaalidun aw yursil wayursil mana soo dirin khaalid wayursil awda bimacnaa wow ah aw yursil wayursil mana soo dirin rasuulan ergey lam yaxdur lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabnin calى sukuni laa maxala lahu min alicraab yaxdur ficlu mudaaricin majzuumun bilam wacalaamatu jasmi asukuun khaalidun faacilu yaxdur marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi aw xarfu cadfin yursil maxduufun calaa يحضر والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جسمه السكون وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره هو يحد على يحضر رسولا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره isagaa ku ixraaba fiiri fa yursil macduufu waxaa lagu cadfaa calaa yaxdur walmacduufu kii lagu cadfo cala lmajsuumi ku la jasmiyey majzuumun isagana waa la jasmiya wa calaamatu jasmihi inuu jasmisan yahay calaamada lagu garana asukunu waa reebka wa min haadihi اlamilati miisaaladan xaggooda minta ibtidaa'iye ka dhigo wa min haadihi اlamilati miisaaladan xaggooda tacrifu waxaad ka garanee ana alisma isimka yucdafu waxaa lagu cadfaa cala alismi isim kale isimka isim kala lagu cadfaa isimka isim kala lagu cadfaa wa ana alficla ficilkana yucdafu waxaa lagu cadfaa cala alficli ficil kale intaas fahan ku celceli soo waa lagaa raba waa ammaane atawkiidu haadaa maxaluhu tawkiidkii meeshii looga hadlay waa tana qaala wuxuu ihi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaj almacruuf bibni اlaajruun qaala wuxuu yidhi baabu tawkiidi haadaa midkaanu baabu tawkiidi adkayntii baabkii ka hadlaayay wey ka hadlayay wax la adkeeyo waa baabkii ka hadlaayay atowkiidu towkiidku taabicun waa mid raaca lilmu'akadi midka la adkayna fiiri baabkaan ku jirnay waa baabkii tawaabicda ha tawaabicaan ku jirnay soo ma ahan tawaabicda baabkii koobaad nactiu ahaa kan ma kan koobaadoo matbuuca oo la raaca magaciisa waxaa la dhihi jiray mancuud taabicana magaciisa waxaa la dhihi jiray midka maطbuuca la raaca waxaa la dhihi jiray macduufu calayh macduuf tawkiid markaan joogno midka maطbuucaho la raaca waxaa la dhaha muakad kaafta kordhi muakad kan taabicana waxaa la dhaha muakid kaafta hoosna ah, kan la raaca maxaa la kan damboo raacayo taabicana maxaa la dhaha muakid ah, muakad waa ism mafcuul waa midkii la adkaynayey ah mukidna waa ism faacil waa kii wax adkaynaya isaga ah, midka horeeya mukad waa ism mafcuul dheh ah, ism mafcuula la yidhaha waa kii la adkaynaya asaga midka dambayna maxaa la yidhaha mukid waa midka asagu wax adkaynaya ism faacila la yidhaha atawkiidu tawkiidku taabicun atawkiidu marka maanta masderkan ism faacila loola jeedaa min iطlaaqi اlmasderi wa iraadati ismi اlfaacil dhe waxaa tidhi atawkiidu almu'akidu dhe ism faacil ka dhigo waa taabiciy atawkiidu almu'akidu midka wax adkaynaa taabicun waa mid raaca lilmu'akadi kan la adkayna kan la adkaynaayu raaca mu'akadkaa matbuuca mu'akidkuna waa taabic muxuu ku raacaa oo ay isku raacaan mu'akadka iyo mu'akidku fii rafcihi muakadka la godidiisu ku raaca haddii muakadka la rafciyo muakidkana waa la rafcina wa nasbihi muakadka la kordhigidiisu ku raaca muakadka haddii la nasbiyo mansuub uu noqdo muakidkana waa la nasbina isagana waa la nasbina wa khaafidihi muakadka la hoosdhigidiisu ku raaca muakadka hadduu makfuud noqdo muakidkuna makfuud uu noqona wa tacriifihi mu'akadka la macrifayntiisu ku raaca mu'akadku hadduu macrifo noqdo mu'akidkuna macrifuu noqona wa tankiirih ma dhih wa tankiirih kuma uusan dhihin sababtu waa maxe nuxaadda gobol badan oo ka mid aha waxay qabaan sideedaba nakiro lama adkeeyo nakiro lamama adkeeyo saasay qabaan nuxaadda in badan oo ka mid a laakiin culimmada muxaqiqiinta ee nuxaadda sida inan maalig oo kale sida ibnu hishaam oo kale waxay yidhahdaan nakiro waa la adkeeyaa waxaana u deliila waaba soo aroortay xadiidka caaishaaba u deliil ah maa sooma rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam shahran kullahu ilaa ramadaan ay tiri maa sooma rasuululahi sala allahu shahran shahran bil ma nakira mase waa macrifo shahran waxaa la rabaa inta qabta waa macrifo gacanta inay taagaan shahran ma macrifa mase waa nakiro dhegtaydan waa ku dhacday waa macrifi aw qofkii waa laga laabtay waa nakiro maxay lahaad horta macrif waxay ahayd wax la yaqaan sooma ahayn hadda haddaan ku idhaha bil oo tira waa la yaqaan waa bishee aan ku leeyahay ha waa bishee waa te waa nakiro marka fiiri waa adkayday caaisha fiiri waxay tidhi maa saama rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam shahran kullahu ay tiri dhammaantiis bil ma wada soomin ilaa ramadaana maahane bilaha kale soonka sunnadaa waxbuu waa gogoy jir qaybu sooma qaybna waa afura laakiin ramadaan haddi waa qasr in la wada soomo ma ujeedaa marka marka sidaa sawaabkaah waxay tahay nakira waa la adkeeyaa wain yufid tawkiidu mankuurin qubil wa can nuxaati basrati lmancu shamal uy ina maarin alfyadiisa aad ugu tegi doontaan wain yufid tawkiidu mankuurin qubil u yidhi nakiro la adkeeya hadduu faa'iide keenaayo waa la aqbalaaho la diidi maahu yidhi markaasuu yidhi wacan nuxaati lbasrati almancu shaml laakiin nuxaadda reer basra diidid ah shamliyida ma ay ogolo ayagu laakiin dheg jalq hawsiin waa haynaahe daliilan haynaahe daliilkaa la raacaahe annaga waxa weya muqalidiin iskama nihin uu leeyahy ina maalen isaga waa mujtahid mulaqa cidna marti ugama aha naxwada laa siiba weyhi walaa qof kale qofna marti ugama ah asagaa ilaahay u baxsha baafka u fur ma garat isagaa marti loogu yahay sooma jeed waa yahay markaa wa tankiirhi waa in lagu dara marka wa tankiir iyaa lagu dara waa yahay sharax maxamed muxyadiin cabdulxamiid wuxuu yidhi aquulu waxaan leeyahay atawkiidu ata'kiid uu ku yidhi fiiri saddexa la dhihi karaa towkiid waa midka ugu fasaaxada badan waa midka qur-aanka ku yimid bacda towkiidiha towkiid qur-aanka kaas uu ku yimid oo ugu fasaaxo badan towkiid koow ta'kiid labo ah, labo labo midda koowaad waxa weeyaan waa towkiid midna waa ta'kiid hmm sog sog sog sog sog sog uh-huh, sog taakiid wey midka kale taakiid hamsada alif u bedel waa loo bedelahay taakiidga ah, hamsada alif u bedel marka waa saddex towkiid ta oo hamse ah ta'kiid iyo taakiid iska fuldee taakiid ah. saddexdaas wey marka yaa u fasaaxo badan tan qur-aanku ku yimid bacda tawkiidihaa iska dhig aquulu waxaan leeyahay yuri atta'kiidu wa yuqaalu atawkiiduna waa la yidhaahdaahe wa yuqaalu ataakiiduna waa la yidhaahdaahe taakiid oo hamsada alif loo bedelana waa la yidhaahdaahe macnaahu macnihiisu fi luqati xagga luqada ataqwiyatu waa xoojin hadha waa lagu weydiina tawkiid xagga luqada waa maxay ataqwiyatu aad leedahay xoojin waa taquulu waxaa leedahay akadtu shaya shaygiiyaan adkeeyey akadtu waa adkeeyey aad leedahay wa taquulu waxaa leedahay wakadtu waa adkeeyey labada ficil baa loo isticmaalaa akadtu oo afcala ah facalana waa loo isticmaalaa wakadtuhu ayda noqoshe idaa qawaytahu markaad xoojido markaad xoog u yeeshaad saas loo isticmaalaa luqada carabiga taas luqadiiyo aheede istilaaxii naxwooley u soo dhaadhacna halkaasaan joognaaha wahuwa tawkiidku fi istilaaxi naxwiyiina naxwooleyda heshiiskooda waxa naxwooley ku heshiiday inay tawkiid ku magacaabaan nawcaani laba nuuc wey tawkiidku waa laba nuuc naxwooleyda agtooda atawkiid lafdiyu tawkiid oo lafdi ah tawkiid lafdi ah wahaani midka labeeyaana atawkiid اlmacnawiyu tawkiid macnawiyu tawkiidku naxwooleyda agtooda laba u qaybsamaa towkiid lafdiya iyo towkiid macnawiya wa huwa towkiidku fi istilaaxi naxwiyiina naxwooleyda heshiiskooda dhexdooda xaal u ahaaday nawcaani duu nawcayni laba nooc mid u saaxiibo wey alawalu mid ka horeeya atowkiidu waa towkiid allafdiyu lafdi loo nisbeeyey waani ka labeeyana atowkiidu waa towkiid almacnawiyu macna loo nisbeeyey ama towkiidu towkiid towkiidka allafdiyu lafdiga loo nisbeeyey fayakuunu wuxuu ahaana huwa tawkiidkaasu bitakriiri lafdi lafdiga la soo celcelintiisa wa icaadati lafdiga la soo celintiisa bicaynihi daatadiisi la soo celiyo ow bimuraadifihi mid la macna la soo celiyo tawkiid lafdiga waa maxay waa in lafdigii hore cayntiisi la soo celiyo ama mid la macnaa la soo celiyo waa saas tawkiid macnawiya waa tawkiid lafdiga lafdiga waa maxay waa lafdigii hore laftirkiisa in la soo celiyo amase mid la macnaa la soo celiyo saasaa la tawkiid lafdiga ama tawkiidu tawkiidka tawkiidka a ah lafdigu lafdiga loo nisbeeyey fayakuunu wuxuu ku sugnaana bitakriiri lafdi lafdiga la soo celcelintiisa wa icaadatihi lafdiga la soo celintiisa bicaynihi daatadiisa la soo celiyo ow bimuraadifi mid la macnaa la soo celiyo sawaaan isku mid weeye kaana ahaaye huwa lafdiga la soo celinaa isman ism ahaaye sawaan ah sawaaun dheh ah, sawaaun sawaaun isku mid weeye ah, kaana huwa lafdigu isman ahaaye naxwu jaaa muxamadun muxamadun muxamedaa yimid iiri jaaa muxamadun muxamadun waa tawkiid lafdigaad leedahay saw laba goor laguma celin Ah, laba gooraa lagu celiyey waxaad leedahay waa tawkiid lafdi ah, ah tawkiid lafdiya ad leedahay tawkiid lafdiga ah. jaa muxamedun muxamedun muxamedaa yimid ad iska leedahay haye ow amase kaana ahaye huwa lafdiga lasoo celcelinaa ficlan naxw jaa jaa muxamedun muxamedaa yimid ad iska leedahay jaa jaa muxamedun muxamedaa yimid xaraf oo laga dhigi kara laa laa abuuxu bixubi batnata ma muujinayo gabadha waxa weeye basna la yidhaahdo jacaylkeed maxaa ila idaa itiri yidhi qari qofna ha iga sheegin laa laa abuuxu bixubbi basna uu yidhi shaacir gab yahay hal qof iskaga sheegi maahu yidhi saa iyadaaba itiri qari marka wuxuu noqon karaa lafdiga la soo celcelinaa waa maxay isim muxuu noqon karaa ficil muxuu noqon karaa xaraf intabaa noqon karaa laa laa abuuxu uu yidhi waaye naxwu jaaa jaaa muxamadun am kaana xarfan noqon yahe naxwu nacam nacam jaaa muxamadu qofa wuxuu ku yidhi ajaaa muxamadu ma muxamedaa yimid kaasaa tii nacam nacam jaaa muxamadu nacam nacam waa adkayne nacam nacam jaaa muxamadu waa naxwu jaa hadda waxaa la rabaa tan waxaan soo aragnay tawkiidkii lafdiga ayadoo lafdigii cayntiisa la soo celcelina haddana maxaana laka rabaa isagoo lafdigii mid la macnaa la soo celinaa bimuraadifihi muraadifku waa mid la macnaa iyadoo la soo celinaa dhegayso jaaa waa yimid xadara waa yimid abubakri ir waa isku mid jaa iyo xadara jaaa xadara abubakri abubakar iyo iska dhig warkoo dhan waa intaas jaaa xadara abubakri haye haddaa xarif xaraf xaraf kaas wuxuu ahaa ficil oo ficil muraadifkiisa la soo celiyey jaaa waa ficil xadarana waa ficil ficilkii jaa'a ahaa a waxaa la soo celiyey mid muraadifkiisa muraadif waxaa yadhaa lafdiga lafdi la macna'a oon ku xuruuf ahayn ku xuruuf maaha waana ku macno haddana xaraf waa kanaa waxaa lagu yidhi ajaa muxamed maxamedaa yimid markaasaa tihi nacam jayri jaaa muxamedu nacam haa jayri haa waa isku mid nacam iyo jayri waa isku mid nacam haa jayri haa jaaa muxamedun ayimid muraadifkii qur-aanka waaba ku jiraaba ah. midka oo kalena waa ku jira soma dekan dekan soog ma ah, in kastoo aan arki doono culummada gobol ay yidhahdeen maya ma ahan tawkiid lafdi mhm. ee eh, waa dekan bacda dekan waa laba burburi ah, dhulka maranta la burburiyo aa mar kale la burburina ee eh, hal burburinoo la adkaynayo maahan waa dekan bacda dekin qaara diiday tawkiid lafdiga laakiin tawkiidkii oo ah muraadifka subulan fijaajan fiiri subulan wadooyin fijaajan wadooyin subulan fijaajan waa maxay waa tawkiidkii lafdiga oo ah muraadif lafdigiiyo lafdi la macnaa la soo celiy soomaa وأmا تwkiidu twkiidka almacnawiyu macnaha loo nisbeeyey fahuwa twkiidka macnawiga ataabicu waa mid raaca waxa ka alladii taabicaasoo yarfacu suulinayo meesha ka saara ixtimaala sahwi halmaan suurtagalnimadiis awi tawasuci waasacsasho suurtagalnimadeed filmatbuuci matbuuca dhexdiisa la waasacsaday tawkiidka macnawiga wuxuu meesha ka saara inaad hadalka carabku kaaga dhacay iyo inaad kelmadda majaas ahaan u isticmaashato iska waasacsatay oo xoogaa kelmadda aad adugu si waasaxsiga u isticmaashay u meesha ka saara tusaale wa tawdiixu haadaa kan la caddayntiisa daabitkan haadaa maxkaa lagu ishaaraa daabitkan oo ah huwa taabicu aladii yarfacu ixtimaala sahwi aw itawasuxi fi lmatbuuci intaasaa haadaada lagu ishaaraa daabidkan ama xadkan la caddayntiisa wa tawdiixu haadaakan la caddayntiisa annaka adiga low qulta haddaad tidhaahdo jaa alamiiru amiirkiyaa yimid amiirkii waa yimid waxaa horta hadalkaaga daahirkiis uu yahay oo xoog badan oo miisaan badan amiirkii asagiyaa yimid saasaa hadalka daahirkiisii yahay laakiin wuxuu aqbali karaa hadalkaas oo si daciifa ah u aqbali karaa in carabku kaaga dhacay amiirka oo aad ula jeedo ergey uu soo diraaye ah, ergey uu soo diraaye waxaa kaloo dhici karta inaad xoogaa waasacsatayoo amiirkii warkiisiyaa yimid aad ula jeedo warqaduu soo dir warqaddii aad timid la sugaayo markaasaa lu haye amiirkii ma yimid kaasaa tihi jaal amiir amiir waa macnaha warkiisiyaa yimid ergeygiisiyaa yimid uu soo diray xoogaa hadalkiiaad waasacsashay oo meeshii amiirka asaga daatadiisa loo isticmaalayay khabarka amiirkaad ku iyo ergegi amiirka marka markaa tiraad jaa alamiiru hadalkaaga waxaad ka muuqata asagaa yimid laakiin haddana hadalku muxuu aqbali karaa ergey uu soo dirayaa iyo in carabku kaaga dhacayba marka aad tidhaahdo jaa alamiiru amiirkaa yimid nafsu aa yimid khalaas carabku inuusan kaaga dhicinna waa la ogaaday ergey iyo rasuul ka socdaa yimidna inaysan ahayn waa la ogaay ee tahay daatadiiseen xoogaa ixtimaalka yarka haya meesha uu ka saara tawkiidka ah, in ixtimaalka yarkaha oo laysdhihi karay war amuu u jeedaa ergey ka socdaa yimid intii yartaado laysdhihi karu meesha ka saara tawkiidka wa tawdiixu haadaa daabidkan la caddayntiisa annaka adiga low qulta haddaad tidhahda jaal amiiru amiirkiyaa yimid ixtamala wuxuu aqbali karaa hadalkaas annaka adiga sahowta inaad sahwiday ow amase tawasacta inaad waasacsatay filkalaami hadalka wa anna qaradaka ujeeddadaaduna majii'u rasuulilamiiri amiirka ergegiisii ergegaas imaatinkiisi u yahay ujeeddadaadu haddee rasuul waa ergey qof kastood meel u dirto rasuul aa la yidhaha carabi rasuulaa ee ha u moodin alla soo diray oo lagu salli jiray ha ku salli magaalo waxaa jiri jirtaa la yidhi baar dheere layidhah baar dheere baar dheere marka fiqigaa loo aadi jira waagii hore marka qaara waxay samaynayaan naxwada baranno si uu sii socdo fiqigu ag fadhiisana minhaajka waxay yidhahdeen ma baran qof yaqaan intii goor loo akriyo war meeqaa goora minhaajka lagu akriyo shan iyo toban weli maadan baran laba kuu tirsanyama intii lagu akriyo siduu u wado u wado markuu oqoon waayo inta goor loo akriyey haddee halkii maroo loo akriyana labaatan goor ku celaa ama soddon goor casharka loo akriyaba waxba ma yaqaan markaasuu sida shiiqa u qabana sidii shiiqa hadduu shiiqu faacil ku dhawaaqi faacilkii ku dhawaaqi lakin inu faaciliya isagu ma fahmi karo hal shaqal qadlim qaldima ah. shiiqaasu dhaajina meeshii ka baxsabta meel u raadiyo male hadhow le warshi wuxuu yii warshi wuxuu yii ilaa jaa-isaydu ma yaqaan isagu markaasay waxaa imaan jiray rag hadde minhaajka sida faatixada u yaqaan oo aan qaldayn shaqal qaldi ma naxwadiisa qaldi ma macnihiisa qaldi ma laakiin naxwo miya isagaasuu ku ag dhinto ku duqo marka midkoo sidaas oo minaajka aad u yaqaan laakiin naxwe aan aqoon aarda meel ugu akhrisanaayo iska baashaala illa waa yaqaan kitaabke cabsiyo kuma jirin mid khaliif oo ilaa xabad oqon aa xamar ka yimid laakiin aad u labisa ta waxa weeyaan isku taagay qamiis oo jaakad weyn qabtay oo madaxa maro weyn ku duubtay oo mid kale garabka saartay markaas oo haddi khatar markuu muuqdo xamarna naxwada laga barati baargaarana fiqi xamar xaggiisu ka yimi markaasuu soo fadhiistay dersiga halkaasu fadhiistay haybad weyn le laakiin ilaa hoos waxba kuma jiraan markaasaa shiiqii minhaaj akrinaya waxa yidha minhaajku waa wadiba haa saasaad leedahay hay isleey naaxiya meeshaan soo fadhiiso isleey geed naaxi ah, meesha kuu fadhiyo meesha kuu dhex fadhiyo marka hal shay ood qaladaan isleey imtixaan markaasuu su ha leedahay marka ja idaa jaaa arasuulu idaa jaaa rasuululamiiri saasaad leedahay maruu dhaqaajila ay yahay idaa jaaa rasuulamiir markuu yidhi uu yidhi sal اllahu alayh waa ka fuqdeen marka shiikii faqad dahara baabudka saasa ah. neeftii waa ka soo gohday ah xaalka waa noo cadaada mukulaad leedahay qiimo kuguma jira marka ha iskaga sallin un qofkas rasuulkas rasuulka ergey wey carabiga ergeyaal rasuul iska yidhaah waayahay wa tawdiixu heedaa daabidkan la cadayntiisa anaka adiga loo qulta haddaad tiraahdo jaala amiiru amiirkaa yimid daad <clears throat> daad naxwada bara weydo ood wax bara weydo ma ujeedaa amiiradaad iskaga sallinayso ma jeeda ida low qulta haddaad tiraahdo jaal amiiru amiirkaa yimid xataa amiir maaha waa shaqaale mid yaroo shaqaale amiirka ah ad iskaga sallina ka war low qulta haddaad tidhaahdo jaalamiiru yaa yimid ixtamala wuxuu hadalkaasu aqbali karaa annaka adiga sahowta inaad sahwiday ow tawasacta inaad ballaabsatay filkalaami hadalka wa anna qaradaka ujeeddadaaduna majii'u rasuulilamiiri amiirka ergegiisa imaatinkiisa uu yahay fa idaa qulta markaad tidhaahdo jaalamiiru yaa yimid nafsuhu tawkiidkaad ku darto tawkiidka markaad ku darto o oh, amase qultaa tirada jaa amiiru amiirkaa yimid caynuhu daatadiisaa yimid aad ku dar labada waxbaa lagu adkeeyaa nafsu iyo caynta irtafaca waxaa kor noqonayo oo suulaaya alixtimaalu suurtagalnimadii hadalkii aan dhahayna waxaa suurtageli karta inuu sahwiyey waxaa suurtogeli karta inuu yahay amiirka ergegiisii waxyaalo ixtimaalaadkii meesha waa ka baxa arrintii xaqiiqo waxay ku noqonayda amiirkiiya yimdas wixii kaloo dhan maskaxda ku soo dhacay meesha waa ka baxaya soo ma jeedo waay irtafaca waxaa kor noqonaa husuula alixtimaalu ixtimaalkii wa taqarara waxaana ku sugnaanaa cinda saamici saamica agtiisa annaka adiga lam turid ma aadan doonin ilaa majii'a alamiiri amiirka imaatinkiisa umahane nafsihi daatadiisa u yimid wax kale uma jeedin saasaa ku sugnaanayda qofka ku maqla wa taqarara waxaa ku sugnaanaa cinda saamici qofka ku maqla agtiisa annaka adiga lam turid inaadan dooninoo u jeedin ilaa majii'a alamiiri amiirka imaatinkiisa maahane nafsii u yimaado wa xukmu heeda taabici taabicaan xukunkiisa taabican oo ah mu'akidka xukunkiisa annahu taabicaanu yuwaafiqu waa waafaqaa matbuucahu matbuuciisa fii icraabi icraabkiisu ku waafaqaa calaa macnaa calaa macnaa أنhu شaamiye in kaana اmaطbuucu maطbuucu hadduu yahay marfuucan ku la rafciyey kaana taabicu taabicu wuxuu noqona marfuucan ku la rafciyey ayda noqoshee naxwo xadara khaalidunaa yimid xadara ficlumaadir mabniin calى اfatxi laa maxala la min اlcraab khaalidun faacilu xadara marfuuc waclaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhiri nafsuhu daatadiisiyaa yimid nafsuhu daatadiisiyaa yimid nafsu waxaad tidhaahdaa tawkiidu khaalidin wa tawkiidulmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii caaqibih nafsu mudaaf walahaau damiiru mutasil mabniyu cala damir fii maxalli jari wa in kaana almatbuucu kan la raaca hadduu noqdo waa mu'akadka mansuuban ku la nasbiyey kaana taabicu taabicina wuxuu noqonaa mansuuban ku la nasbiyey mansuubko milahu isagoo kala naxwu xafidtu lqur'aana qur'aankiaan xifdiyey kullahu dhammaantiisaan xifdiyey qur'aankaan xifdiye markaa tidhaa ogaa waxaa suurtagala in qur-aanka badankiisa aad u jeedo saasaa dhici karta laakiin kullahu markaa tidhaa waa ka baxay ixtimaalkii meesha dhammaan awalkiisa iyo aakhirkiisa ayaan xifdiyey wey xafid xafidta na waa la mid haddii la idhahde waxba iskuma kala bedelna xafidta ficlun waa faacilun alqur'aana mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi kula twkiid اqur'aan wa twkiid اmansuubi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri kula mudaaf laha damiir mutaصil mabniyu calى dami fi maxali jari mudaafu ilayhi wain kaana almatbuuqu kan la raacahu mu'akadka hadduu noqdo maqfuudan ku la hoos dhigay kaana taabicu taabicu wuxuu noqonaa maqfuudan ku la hoos dhigay kadalika kelmadkuulu xaaluu la mid yahay naxwu tadabartu waan ku tadaburo waan fiirfiiriyey filkitaabi kitaabkii kullihii dhammaantiis kitaabkii o dhan waan fiirfiiriyey tadabartu ficlu wa faacilu fi lkitaabi fi xarfu jari alkitaab ism majruuru bfi wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaru wاlmajruuru mutacaliqan bitadabartu kuli twkiid اlkitaab wa twkiid اlmajruuri majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri kuli mudaaf walhaau damiiru mutaصil mabnin cala kasri fi maxali jarin mudaafu ilayhi wayatbacu waa raaca huwa muakidkii hu muakadka yatbacu laba damiiraa meesha ku jirta mid waa faacilka yatbacu midna waa haadaas muuqato waa mafcuul bihigi faacilka midka aho asturan waxaad u celidaa mu'akidka ah, oo taabica midkan muuqata haadaana waxaad u celidaa mu'akadka u celi wayatbacu waa raaca huwa muakidkii hu muakadkii ayda noqoshee fii tacriifihi haada waxaad u celidaa muakadka fii tacriifihi mu'akadka la macrifayntiisa ku raaca kamaa taraa sidaad aragtay fil amilati mailada kullihaa dhammaanteed sidaad ku aragtay nakiradana waa ku raacaho waanagii miisaalinay maa saama rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam shahran kullahu ilaa ramadaana allah subxaana wa tacala aclam sala allah wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed